bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqul limaamu axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah wqowluhu la tarjicuu bacdii kufaara dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin wamilu ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar wamilu sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufr wamilu man qaala liakhiihi ya kaafiru faqad baa'a biha axaduhuma wamilu kufrun billahi tabaru'un min nasabin waindaq wanaxwuhu min alxadiid mima saxa waxufid fainana nusalimu lahu wain lam yuclam tafsiruha wla yutakalamu fiihi wla yujaadalu fiihi wla yufasaru hadihi اlaxaadiiث ila bimili ma jaءat wla naruduha ila baxaqa minha horey wuxuun usoo sheegay imaamku xadiidkii aayad muxuu ahaayey alaaun man kunna fiihi ayaa hadalkiisa u dambeeyey saddex arrimood ruuxii laga helo inuu munaafiq yahay markaasuu wuxuuna yidhi hada cala altaqliid arrinkaas waxaa lagu xambaarayaa adkayn yacnii arrimahan xadiiska ku soo arooray ee munaafiqiinta dhaqankooda iyo camalkooda ah arrinkaasaa la adkaynayaa oo dadka loo diidan si dadku marka ay uga fogaadaan ayaa arrinta eh, lagu tilmaamay inay munaafiqnimo tahay marka taqliid iyo adkayn baa loola jeeda narwiiha waan warinaynaa buu yidhi axaadiistaas <clears throat> waa hadalkii hore narwiiha waan warinaynaa axaadiista sidaa ku timid ee taqliidka ku timid kamaa jaa'at siday u timid baan u warinaynaa walaa nufasiruhaa mana fasirayno wa qowluhu intan marka waa isla socotaa wa qowluhu odhaahdiisa uu nabigu yidhi sal ley wasalam laa tarjicuu ha noqonina bacdii gadaashayda kufaaran idinkoo kufaar ah dullaalan oo lunsan yadribu uu garaacayo bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaarka kale qoorahooda iyo luqumahooda yacni idinkoo islaynaya waa iyo wamilu kanoo kale wamilu ida iltaqa almuslimaani iyo xadiidkanoo kale idaa goortii iltaqa ay kulmaan almuslimaani labadii muslim bisayfayhimaa labadooda seefood markay iskula kulmaan isugu yimaadaan iyo nin walba seeftiisa wato falqaatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu ka la dilayba fi naari naarta dhexeeday ahaadeen iyo xadiidkan oo kale milu sibaabu lmuslimi muslimka caydiisu fusuuqun waa daacakabax wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun waa kufri wa milu iyo xadiidkan oo kale man qaala ruuxuu yidhi liakhiihi walaalkii ku yidhi yaa kaafiru gaalow faqad baa'a wuu laabtay bihaa weedhaas ereygaasi wuu laabtay axaduhumaa midkood baa la laabtay ama kii yidhi haddii hadalkiisu sax yahay meeshu ku tuuray ama haddii kale isagay ku noqonaysa wa milu iyo xadiidkan oo kale isagana <clears throat> kufrun kufrin weya billah ilaahay lagu kufriyey tabaru'un ka noqosho min nasabin nasab laga beri noqdo wa in daqa nasabkaasi haba yaraadee <clears throat> yacni nasabkaaga abtirkaaga inaad inkirto ood ka beri noqoto iska fogayso ama mid kaleba aad ku bedelato waa kufrun billaahi haba yaraade macnaha yacnii <clears throat> nasabkaaga inaad diida macnaha aan laogoleen wanaxwuhu iyo kuwa wixii la midoo min alaxaadiista ka mida oo mimaa kii qad saxa asaxay oo sugnaadoo nebiga ka sugnaaday oo waxufida la xifdiyey yani axaadiista nebiga ka sugnaatee lasoo xifdiyelasoo guriyey ee aimmadu xifdiyeena fa inna annagu nusallimu waanu daynaynaa lahu isaga yani sidaasaannu ku daynaynaayoon ku aqbalinaa ku qaadanaynaa we wain lam yuclam yaan la ogaaninba tafsiiruhaa tafsiirkeeda yaan la ogaaninbe walaa yutakalamu laga hadli maayo fiihi axaadiista dhexeeda lagu hadli maayo ayb walaa yujaadalu la doodi maayo fiihi xadiiska dhexdiisa ayb xadiistaa la soo xifdiyey lagu doodi maayo muran iyo qajajac laga geli maayo walaa nufasiru mana fasirayno haadihi alaxaadiia axaadiistan ku fasiri mayno ilaa bimili maa jaa'at waxay la timid wax la mida mooye yani siday ku timid iyo macnihii xambaarsantae ka muuqda intaa waxaanayn ku fasiri mayno walaa narudduha axaadiistaasi celin mayno diidi mayno ilaa biaxaqa mid ka mudan mooyaane minhaa iyada ka mudan inaannu xadiis kale ama nas kaleoo ka xaq leh oo ama ka xoog badan magarat yani wax weeyaan oo ka mudan in la qaato ka noocaasoo kalea inaannu ku radino oon markaasi kaga tagno mooyaane yani si ahaanteeda uga tegi laakiin haddii nas kaloo ka hor yimaado caarido la helo kana mudanoo ka xoog badan markaasi waa ka tegaynaa wa ilaa biaxaqa minha saasuu ka wada masaladan waa masalada la yidhaahdo nusuusta waciidka nusuusta waciidka iyo fasiriddeeda intayna masalada gulagelin axaadiista uu imaamku ku keenay meesha aynu wax yar dib ugu noqonno xadiidka u horeeya ilaa tarjicuu bacdii kufaaran dullaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin xadiidkaasi waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdilaahi bni cumar iyo jariir bni cabdillaah khudbadii nabiga sal lla ley wasalam xajatulwadaac uu dadka u khudbeeyey qayb ka mida waa ah, yacni saxaabada wuxuu ku yidhi gadaashayda gaalnimaha u noqonina Ah, laa tarjicu bacdii kufaaran ha noqonina idinkoo dhaqankii gaaladoo kale ama kufaaran ah oo islaynayo oo qaarkiin qaarka kale laynayo laakiin kelimadan uu yani lafdigan hadda uu imaamku qoray laa tarjicu bacdii kufaaran oo haddana dullaalan ay la socoto ma aanan helin yani kutubta xadiidka markaan intaan ka gaari karay baadhay kelimadaa dullaalanta iyadoo xadiidka la socoto ma arkin xadiis suda ku soo arooray saxiixaynkii qeyrkood wax weeyaan laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin laakiin lafdada dullaalan ah ma arkin iyadoo xadiis kusoo aroortay ayb xadiidka labaad oo ah ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa xadiidkaasina bukhaari iyo muslim baa soo min xadiidi abi bakra xadiidka saddexaad waa xadiidka sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun isagana bukhaariyo muslim baa wariyay min xadiidi cabdulaahi bni mascuud xadiidka dhahaya man qaala liakhiihi ya kaafiru faqad ba'a biha axaduhuma isagana bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi cabdilaahi bni cumar xadiidka u dambeeya oo kufrun billahi tabaru'un min nasabin wain daqa xadiidkaasi waxaa wariyey alimaamu daarimi bazaar abaraani fi lwsat min xadiii abi bakrin ayay ku warinayaan marka waa sugan yahay shekh albani wuxuu leey waa xasan alfaad kaloo badan buu leeyahay oo sixaax iyo sunanka ku taal laakiin lafdigan hadda meesha inoogu qoray kufrun billahi tabaru'un min nasabin waindaqa qolyahaasaa soo saaray bazaar iyo daarimi iyo tabaraani fi lwsat min xadiii abi bakr ayb intaa markaan ogaanno axaadiista imaamku meesha ku keenay waxay masaladani hoos tegaysaa axaadiista iyo nusuusta waciidka nusuusta waciidka oo aynu soo taabanay ama soo sheegnay yani waxa weye masaa'ishooda qaar ka mid a ah, ayay tanina hoos tegaysaa camal ama hadal laga ratibayo ama gaalnimo ama laga ratibayo munaafaqnimo ama laga ratibayo naar la gelayo ama gooddi uu ku soo aroorayo waa nusuusta waciidka ku imaanaysa nusuusta noocaasoo kalea ah see loola dhaqmayaa yacni labadii ruux ee muxuu ahaay dagaalamaysa muslimka ah ka wax dilay iyo ka dilayba naartuu gelaya waxaan leenahay sidaas weeyo laf ahaantoodii dadkaa sidaa sameeyey hebel iyo hebeloo islaayay naartay gelayaan ruuxii nasabkiisa diida diinta wuu ka baxay miyaan leenahay kufrun billaahi ba ilaa xadiisku yidhi maalan ruuxii ruux gale gaal baa tahay ku yidhaah kelimadaa midkood baa la noqonayaabaa xadiisku yidhiye haddii uusan ruuxa uu hadalka ku tuurayo uusan istaahilin ousan maxal u ahayn isaga maa gaaloobaya oo isagii ku noqonay saasuu diinta kaga baxayaa miya daahirka maseen ku wadaynaa ma sidaasaan ku wadaynaa mise si kalaa jirta ruuxii ruux muslima caayaaya faasiq ruuxii la dagaalamana waaba kaafir baa layidhi ayib ruux muslima la dagaalamaayo diinta ma ka baxay ma kufri oo diinta lagaga baxayayba adiga waxa weeye nusuusta halkaa ku imaanayso tusaale ahaan buu imaamku intan u keenay wayse farabadanta nusuusta noocaasa qaabkee loola mucaamaloonayaa imaamku marka wuxuu yidhi waanu rumayn sidaasaa lagu rumayn wuxuu yidhi waanu sallimi sideedaannu ku dayn tafsiirkeeda haddaan garan weyna xataa saasaannu ku qaadanayna duduub baa lagu liq laga hadli maayo laga doodi maayo axaadiistaa fasiri mayna buu yidhi ilaa bimili ma jaa'at qaydkaasi waa muhim ilaa bimili maa jaa'at wixii ay la timidoo iyadu ku tusaysay meelaan ahayn u leexin mayno saas manaa meelaan ahayn u leexin mayno hadday noqoto in laga tago xadiidkanna waxa looga tegun mid ka xoog badan baa yaala taa unbaan kaga tegi karnaa way laakiin axaadiistii isaga dhaqaaqnay ama macnaheeda inaan leexinoon meel kala saarno oo macnihii ka muuqday aan ka leexinno taa ma samaynayna wey macna muxuu ka wadaa imaamku hadalkaasi waxay leeyihiin eh, muxuu ahaayey imaamu axmed caleyh raxmatullah waxa uu diidan yahay waxa weeye in axaadiistaasi ku soo arooray waciidka macnaheeda daahirka ah ama macnaheedii shaaricu ugu talagalay laga leexiyo oo sida murjicada oo kale ama jahmiyada iyo qadariyadoo kale axaadiistaa way fasireen hawadoodayna ku fasireen si iyaga madhabkooda iyo fikirkooda waafaqsan bay axaadiistii u leexiyeen khawaarij waxay yidhaahdeenoo axaadiista u leexiyeen ruuxan dembiga galay annagoon fiirinin axaadiis kale iyo nusuus kale oo meesha ku soo aroortay ruuxa dembiga galay saasuu gaal ku yahay waa tafsiirka khawaarijta waa tafsiir khaldan murji'ana waxay yidhaahdeen axaadiistani waxan ay sheegayso maba jirtee ruux mu'minoo iimaan leh dembi kastoo uu galo iimaankiisa maba saamaynayaba iyaguna axaadiistan tafsiir kaliya meel kale u leexiyeen masalan hadduu xalaashado oo kale iyo meelay marinayaan tawiilaadka uu imaamku didan yahay taas wey tawiilaadka firaqaas ama khawaarijoo meeluu leexisay ama murji oo dhinacuu leexisay laakiin axaadiistan iyadiiyo ta kale ku soo aroortay wacdiga ku soo aroortay baan isla doonanaynaa annaga markaan isla doonanana waxaa noo soo baxaya tafsiirka saxda maqsuudkii ujeeddada uu rasuulku ka lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ama shaarixu ka lahaa ayaa markaa noo soo baxaysa laakiin intaan qayb qaadanno inaan sidaan rabno u leexinoon u fasirno taa way mida uu diidan yahay wuxuu leeyahay sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fa ina caammata culamaai salafi yuqiruuna hadihi alaxaadiid wa yumiruunaha waa axaadiista waciidka ku soo arooraysa salafka badankood axaadiistaasi way qiraan sideedayna ku maraan wayumiruunaha kamaa jaa siday ku timid bay ku socodsiiyaan wayakrahuuna an tuta'awala ta'wiilaatin yukhrijuha can maqsuudi rasulilah sal lay slam waxay diidaanoo kahdaan salafku kahdeenoo diideen axaadiistaasi in la fasiro tafsiir ka bixinaya rasuulka maqsuudkiisa salawatu rabbi waslamu caleyh qasadkii uu rasuulku lahaa in macnaha laga bixiyo waqad nuqila karaahatu ta'wiili axaadiii alwaciid axaadiista noocaasa in tafsiirkeeda la leexiyo meel kale loo wado arrinka karaahadiisa waxaa laga soo guuriyey sufyaan ibnu cuyaynowey iyo axmed ibn xambal radi allahu tacaala can wa jamaacatin kaiiratin min alculamaa iyo koox badanoo culimmada ka mid arrinkaana axmed baa caddeeyey axaadiistaasi in aan daahirkeeda maqsuudka ah laga saarin macnahaasi waa macno oo in laga wado tafaasiirta qaldan iyo ta'wiilaadka ee firaqdu axaadiista ay mariyeen ayagoo madhabkooda u daliishanaya inaan halkaa la marinin ayb waxaa kaloo macno kale ah kaasi waa macno wey kaasi waa macno oo sidii khawaarijtu ay xadiidka iyo shakhsiga isugu dabaqday wabitaali iyadoona xadiis kala fiirin diinta uga saartay wabitaali naarta ay ugu waarisay jidkaa mari mayno jid kalena mari mayno dhihi mayno axaadiistani waxay sheegayso ruuxa iimaankiisii iyo aakharadiisii iyo jannadiisii saamayn kuma yeelanayso laakiin maxaan leenahay waxaan leenahay axaadiistani waa siday ku timid daahirkeedaan ku wadaynaa laakiin axaadiis kalaa soo aroortaoo sheegaysa kufrigani inuusan ahayn kii diinta lagaga baxay nifaaqani inuusan ahayn nifaaqii ah, ictiqaadiga ah ee diinta ruuxa ka saaraya inuusan ahayn naarjan markii la yidhaahdo labada ruux ee seefta watee dagaalamaya markay kulmaan labaduba naartay gelayaan waa waciid laakiin waxaan haynaa ruux muslim oo iimaan ku dhintay in uu naarta ka badbaadi karo ama towbaduu keenay ama ilaahay u dembi dhaafay ama masaa'ib ku dhacday soo maa nusuus kalaan marka haynaayo ku tusaya inaysan macnaheedu ahayn wuu gaaloobay naartuuna gelaya taas waa qoladaas qolyahan iimaanka ma dhimayo wax uma geysanayana iyadana waxaan leenahay daahirkii xadiiskaad khilaafteenoo axaadiistani waxa kufri loogu magacaabay dembigan baa meesha ku jira waxa kufri loogu magacaabay calashaan iimaankiibu dhaawacaya ruuxu khatir buu ugu jira ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa waxba iska bedeli kalaan ruuxani halis buu ugu jiraa saan kuma marnayba marka axaadiistii baabka ku soo aroortay baan isu geynaynaa halkaasaa tafsiirka saxdii ka soo baxaya haddii aan macnaha garan weyno soo maaha waa ka aamusayna ah, sidaas weya macnahaasaa laga wadaa oo aimo fara badanoo salafka ah sidaasay u leeyihiin axaadiista waciidka sideeda loo maro ruuxii yani waxa weeyaan fasiro qaabka qaab ahayn u fasirana khatar buu ku sugan yahay macnahaasi waa macno macno labaadi waxa weeye oo laga wado yaan la fasirin axaadiistan marka dadka loo sheegayo sidaa ay ku soo aroortay ha loo daayo sida shaaricu u itlaaqay ha la itlaaqo ha la yidhaahdo ruuxii ruux yacni ruux muslima la dagaalama naartuu galayaa ruuxii nasabkiisa ka bari noqdo waa gaalnimo ruuxii ruux muslima gaal baa tahay ku yidhaahda isagay ku laaban hadduusan ruuxaasi mudnayn yaynaan sii dhexgelinoo yaynaan dhihin gaalnimadan tii weyneed lagama wado munaafaqnimadan tii weyneed lagama wado naartan waxaa dhici karta inaad wuxuun kaga baaqato soomada waa goorma waa markaan dadka u sheegayn sababtu waxa weeyaan haddii tafsiirkaas la geliyo axaadiistu saameyntay ku yeelan lahayd nafta bini aadam nafsiyadaada axaadiistu saameyntay yeelalahayd baa markaa daciifaysa sooma adiga markii lagu yidhaahdo muxuu ahay nasabkaaga haddaad ka beri noqoto waa gaalnimo haddana laga daba keenoo lagu yidhaahdo laakiin gaalnimadaasi miskdii diinta lagaga baxayay maaha soo waxoogaa saamayntii uu qalbigaaga ku yeelanlaa isma beddelay marka lagu yidhaahdo ruux muslima ah, haddaad la dagaalanto waa kufri iyo haddii lagu yidhahdo maya kufrigaa lagama wado kii diinta lagaga baxaya ma diintaad weli ku jirtaa saamayntii uu naskani kugu yeelan lahaa waxbaa iska bedelaya soo sidaas daraaddeed a'immada qaar badanoo ka mida waxay marayaan nusuustaa waciidka ku soo aroortay sideeda ha loo daayo ilaan ujeeddada uu shaaricu u adkeeyey baa meesha ku jirta soo shaaricu wuxuu u adkeeyo gaalnimo ugu sheegay dembigan baa meesha ku jirta shaaricu wuxuu u yidhi dembigani waa munaafaqnimobaa meesha ku jirta shaaricu cabiridda uu ka cabiray naar baa lagu gelayaabaa meesha ku jirta waxaa lala mucaamaloonayaa bini aadan ilaahay yaqaano bini aadankana la rabaa dunuubtan laga qabto marka laga celiyo waciidkan marka la adkaynayo waxaa la rabaa inuu saameeyo qalbiga waxaa la rabaa inuu ruuxa saameeyo inuu cabsi geliyo haddii marka naskii daahirkiisii mar walba uun lagu daba wado muxuu ahaay yani sidan lagama wada sidanaa laga wadaa waxoogaa isbedelkii uu dadka ku samayn lahay saamayntiisa baa daciifaysa tafsiirkaana isaguna waa tafsiir jira oo macnahaas in laga wadaayo iyaduna way suroobi karaysaa macnaha saas daraaddeed baa sheekh moxamed ibn cabdiwahaab wuxuu leeyahay waman alaqa shaaricu kufrahu ka dacwaahum ligayri ila aakhirihi falilculamaai fiihi aqwaal su'aal baa la weydiiye sheekh waxaa la yidhi man atlaqa ashaaricu kufrahu ka dacwaahum ligayri abiihim ilaa hayrihi falilculamaai fiihi aqwaalun ayuha aqrabu ila asawaab yani ruuxa yani shaaricu dadka uu itlaaqay gaalnimo inay gaaloobayaan oo nusuusta ku yimid sida maalan ruux abtir aan kiisii ahayn qaatay oo kale culimmadu axaadiista noocaasoo kale nusuusta noocaasoo kale aqwaal kale gedisan bay ka leeyihiin keebaa sawaabka ugu dhow baa la weydiiyey sheekh markaasaa wuxuu yidhi man atlaqa ashaaricu kufrahu bidunuubi faaraajixu fiiha qowlaan ciddii shaaricu uu itlaaqay dembi uu galay uu gaalnimo ku sheegay shaaricu oo inuu ku gaaloobayo uu sheegay sida raajixa ah waa laba qowl buu yidhi qowlka koobaadi waxa weeyaan maa calayhi aljumhuur annahu laa yakhruju can ilmilla culimmada jamaahiirtoodu waxay qabaanoo horta diinta ka bixi maayo diinka bax ma dembiga diin lagaga baxo waa dunuub khaas laakiin dembi kastoo shaaricu kufri ku sheegay diinta lagagama baxo kaa waa sida madahib jumhuurta badan yihiin buuri ka labaadi wax weyn alwaqfu in laga istaago kama qaala alimaamu axmed amiruuha kama jaa'at sida imaam axmed yidhiba sideeda ku wada oo shibka dhah fasirina maxaa yeelay wuxuu ka wadaa buu idhi laa yuqaalu yakhruj walaa maa yakhruj sii geli mayno dhihi mayno kufrigan lagu sheegay dembiga ruuxa galay diintuu ka baxayaana dhihi mayno kama baxayana dhihi mayno laakiin waxaan u istaagaynaa nasabkaaga haddaad ka beri noqoto waa kufri ah, somalit ruux muslima haddaad la dagaalanto waa kufri hasii gelin istaag madhabkaana wuxuu yidhi imaam axmed calayh raxmatullaahi ayaa laga wariyaa wuxuu yidhi wamaa siwaa haadayni alqowlayni hayru saxiixin labadaa waxaan ahaynna ma sugna sax maaha buui saas way macnaa ka wadaa marka ama in tafsiirkii khawaarijta la mariyo oo dadka diinta laga saaro dunuubta lagu gaalaysiiyo ama in tafsiirkii murji'ada la mariyo la yidhaahdo axaadiistani waxay ka hadlaysaba ma jirta iimaanka ruuxa iyo aakharadiisa dembigu waxbaba yeeli maayo labadaa tafsiiroo mid walba kharibanyaaba nusuusta loo diiday marka mar ilaaq markuu majlisku majlis cilmi ayeh oo dalabatulcilmi ay joogaan oo axaadiistan la iswaafajinayo ama firaqda marta luntay oo kaleo axaadiista noocan oo kale si khalada u daliishanayso loo jawaabayo markaasoo kaleeto waa in la fasiro laysu keeno la caddeeyo laakiin marka dadka lagu waaninayo lagu wacdiyayo axaadiista ayaan la sii dhexgelin ya waxaa la rabaa mujtamaca inay saamayso dadka inay baqdin geliso halkaah loo istaago waa kufri adeer haddaad islaysaan waa kufri ya haddaad dad ku tiraahdo waad gaalowday ruux muslima gaalnimadii aday kugu soo noqon haduusan gaal ahayn wahaakada halkaa u istaag wey macnaa labadaa macnaba culimmadu way ku sheegaan saas wey macnaa ayib imaamku marka ujeeddada uu ka leeyahay ka isagaa wa sidaas daraaddeed baa hadalkiisa hore waxaa ku soo arooray xadiidkii hore alaaun man kunna fiih soo muusan ku dhihin cala altaqliid sooma dhihin cala yani waxa weyaan munaafiqnimadii diinta lagaga baxayo ma ahee hadalkan waxaa munaafiqnimo loo gaadhsiiyey waxa weeyaan waa adkayn ah, waa tafsiir ka mida ah tafaasiirta salafka ridwaanulahi caleyh diinta lagagama baxayo haddaan diinta lagaga baxayn maxaa munaafiqnimo loo yidhi maxaa gaalnimo loo yidhi calashani waa la adkaynaya wa dadkaa lagu adkaynaya arrintaa la xoojinaya si dadka looga celiyo intaas way macana haddaynu imaamka hadalkiisa waxay dib ugu noqonno meesha wuu ina leeyahay wa milu wa milu wa milu uu leeyahay milu miludaasi xadiidka ka dambeeya oo lafdigii nebiga sal alla alay bay u idaafaysantahay maalan wa milu ida altaqa almuslimaani milu iyo ida altaqa almuslimaani isu idaafaysan wa milu sibaabu lmuslim waa mudaaf iyo mudaafu ilayh yani xadiidkii oo dhan ayaa waxaa laga dhigay yani wax weeyaan mxuu ahaay iyo waxaa laysu idaafaynaya miluda marka saasay isgu xidhan yahay laakiin markaan fasirayno yani waxa weye in yani qaabkii mudaaf iyo mudaafu ilayh oo kale loo laqmay wax yar kala goyn u yara baahantay macna ayib aan gudubna masaladaasi horeyna waan u tilmaannay nusuusta wacdiga iyo waciidka kusoo aroortay iyo madhabka ahlu sunnaha horay baan usoo tilmaannay tanna tii unbay imaamku sii adkaynay imaamku wuxuu yidhi waljannatu wannaaru makhluuqataan qad khuliqataa kama ja'a can rasuuli illahi sal ley wasalam dakhaltu ljannata fara'aytu qasran wara'aytu lkawhara waaطalactu fi ljannati fara'aytu liahliha kada waalactu fi nnaari fara'aytu kada wara'aytu kada faman zacama anahuma lam yukhlaqaa fahuwa mukadibun bilqur'ani wa axaadiidi rasuuli illahi sal ly wslam walaa axsabuhu aw laa axsibuhu yu'minu biاljannati waannaar wuxuu imaamku yidhi waljannatu jannadii iyo wannaaru naartii makhluuqataani waa laba la abuuray way abuuran yihiinoo haddayba joogaanoo way jiraan qad khuliqataa waa la abuuray horay baa loo abuuray intaan aadanba la abuurin aabbaheen bayba sii jireenoo sii abuurnaayeen kamaa jaa'a sida yimid can rasuulilahi sal lay slm rasuul alle ka soo arooray sida rasuulkaba ka yimidoo ka soo arooray oo axaadiistiisa oo ah dakhaltu ljannata jannadii baan galay fa ra'aytu waxaan arkay qasran ya guri dabaqaan qasran yani qasri baan arkay wa ra'aytu waxaan arkay alkawhara kawharkiina waan arkay webigii kawhar ahaa isagana waan arkay waaطalactu waxaan daalacday fi ljannati jannada dhexdeedan daalacday fara'aytu waxaan arkay liahlihaa dadkeeda kada wakada kada sidaasaan ku arkay yani fara'aytu waan arkay liahlihaa xaalay u sugnaatay kadaa sidaasaan arkay yani jannada dhexeeda waxaasaan ku arkay oo dadkii jannada gale ay iska leeyihiin waطalactu waan daalacday fi naari naarta dhexeedana waan daalacday fara'aytu waxaan arkay kadaa naarta haddaan daalacdayna waxaasaan ku arkay wara'aytu waxaan arkay kadaa sidaasna waa arkay ayb axaadiistaaba sida ku timid jannadii iyo naartii waa abuuran yihiin faman zacama ruuxii sheegta marka oo ku dooda annahumaa jannadiiyo naartu lam yukhlaqaa inaan weli la abuurin fa huwa kaasi mukadibun waa mid beeniyey bilqur'aani qur'aankii mid beeniyey wey wa axaadiii rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalam axaadiistii nabigana mid beeniyey waay ruuxuu yidhaahda jannadii iyo naartii ma abuurna hadhow uun markii xilligooda la gaadho umbaa la abuuri doona laakiin hadda wax jira maaha sidaa ruuxii yidhaahda qur waa beeniye xaadiistii rasuulkana waa beeniye sal lay slam walaa axsibuhu una malayn maayo uu imaamku yidhi ruuxa isagaa yu'minu inuu rumaysan yahay biljannati jannadii wannaari naarta inuu rumaysan yahay ilama aha buu yidhi kaasi inuu janno iyo rumaysan yahay gabaad unbuu ka dhiganayaa masaladan ah waa la abuuri doonaa mooye laakiin janniyo naar inuu rumaysan yahay ilamaba aha buu sidaas weeyaan axaadiistan uu imaamku meesha ku keenay horta masaladu waxa weeyaan jannadu iyo naartu miyay abuuran yihiinoo ma horaa loo abuuray oo wax jira miy oo jooga miyaa ah? mise xilliga la dhinto oo laysa soo saaro oo gelitaankoodu diyaar noqdo xilliga umbaa la samayn doonaayo la abuuri doonaayo hadda wax jira ma ah mas'aladaa wey masaladu imaamku ka hadlayo axaadiista uu keenay intaynan masale ahaan uga hadlin bal axaadiista iyadana aynu fiirinno axaadiista uu keenay xadiidka hore dakhaltu aljannata fara'aytu qasran xadiidkaasi waa xadiidka anas ibn maalikin radi allahu tacaala canhu ayb hadda imaamku ku sheegay xadiidka dakhaltu ljannata fara'aytu qasran xadiidka bi hada lafdi waxaa ku wariyey axmed iyo ibni xibbaan iyo abu yacla iyo diyaa fi lmukhtaara bisanadin saxiix ayib laakiin xadiidku saxiixaynkuu ku yaallaa min xadiidi abi hurayra isagoo ah kuna saabsan riyo uu nabigu yidhi waan ku riyooday anoo jannada dhexeeda ayb qasrigaana jannadaan ku arkay markaa marka uu xadiid abu hurayra saxiixayn ku yaallo waa riyo ahaan laakiin markan xadiiu anas uu yahayo imaamku uu meesha ku sheegay lafdigiisa qaar ka mida ah, waa sida daahirka ka muuqatay wax weeyaan waa gelitaan oo macnaha aan riy ahayn wuxuu yidhi nebigu dakhaltu ljannata jannadaan galay fara'aytu qasran markaasaa waxaan arkay guri oo min dahabin dahab ah markaasaa waxaan idhi buuhi liman haada war gurigan yaa iska leh markaasaa waxaa yidhi buuhi lifatan min qurayshin nin dhallinyaro reer quraysheedaba iskale fa danantuhu lii baa yidhi nabi sal la lay slam waxaan moodaybu in anugu leh ya wiilka dhallinyarada ee reer quraysheedee gurigan leh anaa isu qaatay buu nabig sal lay slm faidaa huwa licumar markaasaa la ii sheegay buu gurigan inuu cumar leeyahy markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay slm qisada markuu sheegay maa manacanii ya abaa xafsin an adkhulahu ilaa maa acrifu min hayratika cumarow gurigaa inaan galo wax kale iima diidin buuhi ilaa masayrkaagii qiiradaadaan aqaanay ya nin masayr badan oo qiiro badan inaad ayaan garanayuu marka gurigaaga inaan iska galo waa ka baqay buui markaasuu cumar radi allahu wuxuu yidhi man kuntu aqaaru alayhi fa innii lam akun aqaaru calayka ya rasuul allah haddaaban cid kale ku masayroon qayra qabato adi baan kugu masayraa bu rasuulilaahi ya adi baan kaa masayra xadiidku marka lafdigaasuu ku yimi lafdiga imaamku tilmaamayo dakhaltu ljannata fara'aytu qasran min dahab qasran saas halkaasuu ku soo arooray laakiin isagoo riya ah buu saxiixaynka ku yimi min xadiid abi hurayra ayb xadiidka labaad oo ah ra'aytu lkawhara isagana waa xadiidu anas markuu fasiray nebigu sal lay slam inaa acطaynaaka alkawhar ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam ra'aytu alkawhara nahran fi ljanna kawhar baan arkay webi jannada dhexeeda webi ku yaalla xaafataahu qibaabu lulu yani wax labadiisa dhinac luul tindhainoo luul oo kale ah markaasaa waxaan idhi maa haada yaa jibriil oo kane muxuu ahaa jibriilow jibriil baa markaa wada markaasaa wuxuu idhi hada alkawhar alladii actaakum allahu waa kawharkii ilaahay idin siiyey adiga ummadaada way macna abu yacla baa lafdigaa ku wariyey imaamku meesha hadda ku sheegoo ra'aytu lkawhara ah laakiin saxiixu lbukhaari iyo qayrkii ku yaalla isagoo lafdi kale ku yimid xadiid oo ataytu lkawhar oo kale ah laakiin ra'aytuda warinaya abu yacla xadiidka saddexaad oo waxaan daalacday naartiiyo jannada ah waa xadiidka cimraan ibni xusayn bukhaari baa soo saaray muslimna wuxuu soo saaray isagoo min xadiidi cabdilahi bni cabbaas ah wuxuu nebigu uri sal ley waslam iطalactu fi ljannati fara'aytu akara ahliha alfuqara ah, jannadaan daalacdayo dadkii jannada galay ee ehelkeeda waxaa u badnaa fuqarada iyo dadka baahan waalactu fi nnaari fara'aytu akara ahliha nisa naartana waan daalacdayo dadkii u badnaa ee naarta galay ee ehelkeeda ahaa dumarkay ahaadeen ayibxadiikaa way xadiika uu tilmaamayo hadalkaa uu ku tilmaamayo maxaa ka muuqda marka xadiistan xadiistan maxaa ka muuqda xadiistan waxaa ka muuqda jannadu inay wax jirto tahay naartuna inay wax jirto tahay soo maxaa yeeley inay jirto nabi maxamed baaba tegayba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma wax weeyaan habeenkii lasii qaaday oo habeen leylatul israa walmixraaj oo kor la geeyey oo jannada la soo mariyey meelo badan aayaadka ilahay oo fara badan lasoo tusay habeenkaasaa jannada la geeyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni inta badan halkaasay ku imaanaysa marna nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo adduunka joogaaba la hor keenay oo xadiidkii waxay ku imaanaysaa isagana madoobaadkii mxuu ahay qorax madoobaadka xadiiskii ku yimid isagoo salaada ku jira nabigu sal ley waslam waa kii dib u gurtay marka waa wax jiro oo joogo axaadiistani waxay ku tilmaamaysaa nebigu sal ley wasalam waan tagay qasrigii umar baan ku soo arkay webigii kawthar baan soo arkay somarit e waan soo daalacdayoo yani waa lay tusayoo dadkeeda dadkaasaa u badnaa hadday wax dib laga abuuri doono tahay oyna hadda joogin ma suurtagal in la soo arko ma la soo arkeen wax la abuuri doono hadday tahay lama soo arkeen laakiin waa la soo arko waa hadda jooga nebigaa soo arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistaasi marka saasuu u daliishanayaa madhabkaasi oo inay janniya jannadii naartu abuuran yihiinoo hadda jiraan waa madhab ahli sunna waljamaaca iskumana ay khilaafsanaan ayib qur-aanka kariimkaa ku tusaya aayada ka oo ay ka mid tahay jannada inay joogto oy diyaar tahay alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala uciddat lilmuttaqiin ah, waa la diyaariyo dadka ilaahay ka baqaa loo diyaariyo way diyaarsan tahay uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulihi waa la diyaariyo waxaa loo diyaariyay dadka allah iyo rusushiisa rumaysa markuu ilaahay kaad warramay suuratu najmi cinda sidrati lmuntaha cindaha jannat lmawa sidratulmuntaha agteeda jannadii baa taalla yacni jannadii loo hoyanaya halkaasay taallaa marka wax gaalada markuu ka warramayay iyo naarta loo diyaariyeyna alla wuxuu yidhi uciddat lilkaafiriin ah, ayib suurat ali cimraan iyo allah tabaaraka wa tacala sidoo kale wuxuu yidhi inna jahannama kaanat mirsaadan liltaaqiina ma'aaba mirsaadku waa shay jira oo aadan is adigu arkaynin laakiin kaa qarsoon laakiin ku sugaya waa cimilo kugu jira axaadiista waa kuwa imaamku uu sheegay iyo axaadiis kaloo fara badan waxaa ka mid ah nusuusta sariixa kuwa ee ku cad inay jannadu hadda joogto qisadii nebiyullaahi aadam iyo xaawo oo meelo badan qur-aan kaga soo aroortay soo garan maysaan wayaa aadamu skun anta wazawjuka aljannata fakula min xayu shitumaa wla taqraba min hadihi shajarata fatakuna min aldaalimiin aadam iyo xaawo xaaskiisa xaawa layidhi jannada gala geedaheeda cuna yaa oo hadday wax jiro oo la abuuri doono ay tahay xaggey la geliyey gala oo weliba cuna oo isticmaala soo wax jira maaha saas min asrax اladila ayay ka mid tahay axaadiista nebiga sal ley kuwa uu imaamku sheegay ayaa ka mid ah axaadiis kaleo fara jiro macnaha ku imaanaysa oo ka mid ah xadiidka abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu nebigu lama khalaqa allahu اljannata qaala lijibriil alla markuu jannada abuuray oo la diyaariyey ayuu jibriil wuxuu ku yidhi jibriilow tago bal jannada soo fiiri markaasuu soo fiiriyey markuu soo arkay baa wuxuu yidhi ay rabbi wacizatika laa yasmacu biha axadun ilaa dahalaaha rabbi cisadaadaan ku dhaartay axad jannada warkeeda uu gaari doono maqli doono ma jiro ilaa uu geli sida yacni u taalla isay quruxsan tahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku wareejiyoo xayndaab uga dhigay makaarihda waxyaalaha naftu kahanayso markii lagu wareejiyey yaa haddana yidhi balka caddana soo fiiri wuu tago wuu soo fiiri markaasuu yidhi ay rabbi wacizatika laqad khashiitu anlaa yadkhulaha axad rabbiyow cizadaadaan ku dhaartay waxaabaan ka baqi buuhi wax galaba in la waayo sababtu maxay tahay markii horena way iska furnaydo makaarihda nafta bini aadamku waxay kahanayso xayndaab iyo derbi uma ahayn markan dambe makaarida lagu xayndaabayna dayaaba geli bini aadamkii waxay naftooda ay necab nin ku xambaaraya waa yaryahay sooma saas daraaddeed inay cidhibo geli weedaan ka baqi jibriil marka waa tago jannadii waa soo bixiyo waa ka soo warbixiye sooma markii ilaahay naarta abuuray buu haddana ku yidhi bal naarta soo fiiri waa soo fiiri markaasaa wuxuu yidhi rabbiyow cisadaadan ku dhaartee cid naar maqashayba geli mayso markaasaa waxaa lagu wareejiyay shahawaadka biniaadamku naftiisu waxay jeceshay bal haddana soo fiiri baa layidhi wuu tago wuu soo fiiriyey markaasaa wuxuu yidhi wacizatika laqad khashiitu anlaa yabqa axadun ilaa dahalah cisadaadaan ku dhaartay inay cidiba ka badbaadi weydaan ka yaab ayaan ka baqaya sababta waxa weeyaan naftii biniaadamku waxay jeclayd baa naartii lagu galaa waxay naftu jeceshahayna la dayn maayo sooma oo macaasida dunuubta laga wada ayb marka jibriil inuu ka soo warbixiyey oo tegey oo wahaakadaa xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi nasaa'iya soo saaray waa xadiis saxiix way farabadanya xadiista macaanida tilmaamaysa ku dheeraan mayno imaamkaa dhowr ka mida sheegaye madhabkaasi madhaba ahlusunna waljamaca wa ayb ijmacna weeyo iskuma ay khilaafsana yaa ku khilaafsan ahlusunnaha masaladaas masalada waxaa ku khilaafsan ahlusunnahoo dariiqa gara maray qur-aanka iyo sunnada nimanka la yidhahda qadariyada muctasilada way inkireen waxay yidhaahdeen jannadan iyo naartani wax hadda jira maaha lamana abuurin weli bal maalinta qiyaamada ilaahay abuuri doonaa oo sababtu maxay tahy maxaa ku diideen qur-aankii sunnadaba sheegayay asal faasiday leeyihin falsafad faasid ah, iyo qaacido faasida ah bay leeyihin oo ay u dajiyeen shareeco uga dhigeen ilaahay wuxuu samaynayo waa waxay ku magacaabaan altaxsiin waltaqbiix alcaqli yaa la yidhaahdaa marka ilaahay sidaasi inuu sameeyo ma aha ilaahay sidaa inuu sameeyo waajib bay ku tahay sidaa ilaahay maba samayn karo amar buu waa inuu saa yeelo qaaciidada noocaasay leeyihiin marka qaaciidadoodii bay ku socdaanoo masaladani salka ku haysaa markay inkirayaan sababtu waxay leeyihiin haddii jannada iyo naarta la sii abuuro wax hadda isticmaalayana uusan jirin waa cabad bay dheheen ya waa cabas adig intaad lilaahi intaad guri dhisto ood isku dubaridooda hagaajisood qurxiso oo aad tidhaahdo waxaan degi doonaa muxuu ahaaye boqol sano kadib gurigina waad hagaajisay ogow ya war adeer boqolka sano kadib markaa maa dhisatid hadda haddaad dhisodan isticmaalayni waaba ciyaar maa ciyaaraysa adiga marka waxay leeyihiin waa la sii diyaariyey wax hadda isticmaalayana ma jiro waa caba ah, waa ciyaar dheeldheel weeyaan bay dheh marka miisaan iyo qawaacid iyagu ay dejisteen baa waxay ku radinayaan nusuusta qur-aanka iyo sunnada firaqa daallada ana asalka waa isaga mid ahlu sunnuhu yani qaacidadu waxa weyaan ahlu sunnuhu yastadiluuna uma yactaqiduun qur-aankay fiirinayaan axaadiistay fiirinayaan wixii qur-aankii axaadiista ay ka heleen bay caqiide ka dhiganayaan ahlulbidacuna yactaqiduun uma yastadiluun cagsi waa marka hore caqiiday dhiganayaan fikrad bay isku qancinayaan falsafad bay samaysanayaan falsafadaasi wixii ay ku tustay caqiidaynayaan nusuustii qur-aanka iyo sunnada miisaanka ayagu ay isku qanciyeen bay marka saarayaan wixii miisaankoodii iyo falsafadoodii waafaqana waa sax bay dhahayaan wixii qur-aanka iyo sunnadae waafaqi waayana ama way radinayaan oo way diidayaan oo meeshay ka saarayaan ama macnihii bay leexinayaan sidaas weyaan marka yacni asalkoodii nooca ahaa ayay ku dhisayaanoo waa asal baatila ilaahay tabaaraka wa tacaala in aad tidhaahdo waxaa ma samayn karayo waxa inuu sameeye cabad weeye iyo waa edabdarro wey xadgudub wa marka nimankaa way nimanka yidhi jannadiiyo naartu ma abuurna iyagaasayna a'immadu sunnadu radinayaan markay hadalkaa leeyihiin mas'ale kalaa jirto calaaqalaleh masalada iyadaa intaynaan ka bixin oo kutubta kale ee sunnada ku soo aroortay ama caqiidada laakiin uusan imaamku hadda tilmaamin masaladaasi maxay tahay masaladaasi waxa weeyaan jannada iyo naartu waa abuuran yihiin sooma masaladii hadda ka hadleen way jiri doonaanoo jannada iyo naartu ma dhammaan doonaan naartuna dadkeeda ka dhammaan mayso kana bixi maayaan jannadana dadkeedu iyaduna ka dhammaan mayso oo baabi'i mayso dadkeeduna ka bixi maayaan yani waxa wey waxaa la yidhaahdaa yani baqaa'u aljannati wannaar aljannatu wannaar baaqiyaani laa yafnayaani walaa yabiidaan soo maaha hadalkii taxaawiyada yani mana baabi'i doonaan mana tirmi doonaan weligoodna way jiri doonaan masaladaana waa masale iyadana inta badan tan ku xidhan way macna jannadii naartu inay jiri doonaan oyna weligood baaba'aynin oo lagu waarayo iyadana waa madhab ay ahlusunna waljamaaca qur-aankaana tilmaamay maxaa yeelay qur kariimka ah markuu ka hadlahay ahlo jannaha jannada galay khaalidiina fiiha abadan buu ilah yidhi soo maaha weligood bay ku waari doonaan ahlu naarkana khaalidiina fiiha iyaguna way ku waari doonaan baa qur-aanku sheegay axaadiista nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyaduna macnahaasay tilmaamaysaa waxaa ka mid ah imaam muslim soo saaray min xadiidi abi saciidin alkhudri nebigu wuxu uhi sal ley wasalam maalinta qiyaamada mawdkii baa la keeni doonaa yujaa'u bilmowti yowma alqiyaama geeridii baa la keeni doonaa maaha malagii maaha malagii nafta qaadi jiray maaha waa geeridii kaannahu kabshun amlax geeridiioo loo soo ekaysiiyo wan oo kale ayaa la keenaya markaasaa waxaa la istaajinayaa naarta iyo jannada dhexdooda markaasaa waxaa la leey war ahlu jannow ah, way soo fiirinayaanoo way soo qooransanayaanoo soo hanqaltaagaya waxaa la leeyahay ma garanaysaan kan hal tacrifuuna haada war kan ma garanaysaan markaasay le haa waa geeridii waxaa laleey ahlu naarow warba idinkuna soo fiiriya way soo fiirinayaanoo way soo hanqaltaagayaanoo war ma garateen waa garanay muxuu yahay waa geeridii nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam markaasaa la amrayaayoo dhexdooda ayagoo daawanayaa la gowracaya geeridii sidii wan la gowracoo kalaa laga dhigaya markaasaa waxaa la leeyahay yacni yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mowt intii janno gashay waa waaritaan aan geeri ka dambayn inta naarta ku jirtayna waa waaritaan aan geeri ka dambayn oo geeridiiba haddii la gowraco laga takhallusa ma dhimashaa jirta dhimasha waa dhammaatay meesha iyada ayib markaasaa rasuulku wuxuu akhriyay aayadda qur-aanka ee ku jirta suuratu maryam waandirhum yowma alxasrati id qudiya almru wahum fii haflatin wahum laa yu'minuun aayaddaasuu nabigu akhriyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waaritaan bay ku tusi axaadiista macnaha ku soo arortay way fara badantahay xadiidka abu saciidin khudri baa ka mid ah abu hurayra muslim baa wariyay iyagana nebigu sal ley wasalam yunaadii munaadin jannada marka la galo iyo naarta dad mid baa dhawaaqaya wuxuu leeyahy inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada kuwii jannada galayow waxaad leedihiin weligiin inaad caafimaad ku noolaataan oo oodaan weligiin jiran waxaad leedihiin weligiin inaad noolaataan oo oodaan weligiin dhimanin waxaad leedihiin weligiin inaad dhallinyaro ahaataanoo duqnimo aydaan is arkin waxaad leedihiin weligiin inaad barwaaqo iyo nicmo ku noolaataan oo weligiin aan dhibba idin marin intaasaad leedihiin markaasaa wuxuu yidhi arrinkaasi waa waxaa kutusaya oo tilmaamaya qowlullahi tabaaraka wa tacaala wanuuduu an tilkum ljannati uuristumuuha bima kuntum tacmaluun suurat lcaraf marka nusuusta ku soo aroortay jannadu inay wax jirayo weligeed jiraya tahay naartuna weligeed jiraya ay tahay qur'aan iyo sunnaba way fara tahay waana ijmaaca salafka ridwaanullaahi calayhim ayib yaa khilaafay waxaa khilaafay firaqda daallada ah ayib awal ciddii ugu horraysay oo tidhi jannadu way dhammaan naartuna way dhammaan ya waa ninka la yidhaahdo jahmnu safwaan muctasilada iyo qaar lamida ka qaatay qaar muctasilada ka mida saas macnaha wuxuu yidhi jannadu waa jirtaa naart ha jannada waa la geli naar waa la geli laakiin ma sii jirayaan dadkuna waa la dhammaanay iyaduna way dhammaaneen waqti bay leedahay ayib masaladaasi waxay ku salaynayaan asal iyadana faasida falsafo faasida oy bay ku saleeyeenoo waxaa kamida mida falsafaadkooda imtinaac wujuudi maa laa yatanaaha min alxawaadi waxyaalaha ilaahay abuuray wax weligii jiri doona male bay qabaan dhammaad buu masaladaasina waa mas'alo khalada lianna qur-aanka kariimku wuxuu inoo sheegay waxyaalo fara badanoo ilaahay makhluuqaadkiisa ka midoo weligood jiri doona sunnada nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh way tilmaantay ijmaaca salafkuna sidaasuu ku aroorsaday ayib oo waxaa ka mid a jannada iyo naartee iyo dadkeeda ku jirae labada dhinacba ku jira iyo carshiga iyo waa jirayaan ayib masaladaa wax Eh, ninka la yidhaahdo eh, ibn abilciz caleyh raxmatullaah waxaa hadalkiisa ka muuqda markuu taxaawiyada sharxayo inuu aimmadii eh, maxaan u jeedaa salafka qaar ka inay masaladan qabeen yuu u tiirinaya haddana isla hadalkiisa waxaad mooddaa inuu radinayo sheekh ibnu cuthaymiin baa sidoo kale wuxuu leeyahay taa'ifa min asalaf ayaa qabtay ayuu leeyahay laakiin in kastoo waa hadal marjuuxa ijmaacuna wuxuuba sigayaa inuu ku guntamo in ay jannadiiyo naartu jirayaan laakiin aa'ifa min asalaf buu tiirinaya masalada iyada ah sheekh albani caley raxmatullah daciifada ayuu ku dabagalay aahaarta soo aroortay oo lay leeyahay salafkaa laga wariyey jannadu iyo ma ku saabsan naartu inay baaba'ayso aahaartaasi wuxuu ka soo guuriyey abu hurayra cumar ibn khataab xasan albasri wuxuuna markuu dabagalay ihbaatiyey hal athar ah oo salafkii ka sugan inuusan jirin oo naartu inay dhammaanayso yani ku sugan aaaarta soo aroortay kulligeeda waa daciif wax sugan maaha sidaas daraaddeed sida mu'akadka waxa weeyaan jahm bnu cid uga horaysay masaladan ma jirto wax salafkiioo ku raacayna ma jiro ama ku khaldamay kama sugna masaladu marka waa masala jahmiya bacda dalikana waa masala ictizaaliya wa waxaa jira oo iyadana baraarujin mudan shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ardaygiisii ibnulqayim ayay kutaabta qaarkood u tiiriyaanoo yidhaahdaan waxay qabeen inay naartu dhammaanayso taasina ibnu taymiya horta waa been abuurad iska cad leanna kutubtiisa waxay ku caddahay iyo nuquushiisu inay naartu weligeed jirayso cidda qabtana inay baadi tahay oo ijmaacii salafka ay khilaafsantahay ayib waxaa ka mida maalan ibnu taymiya hadalkiisa masaladaa ku saabsan majmuuc ulfataaga wuxuu ku leeyahay mujaladka siddeediyo tobnaad safxada saddex waqad ittafaqa salafu lummati wa a'immatuha wa saa'iru ahli sunnati waljamaca cala ana min almakhluuqaati man laa yacdamu walaa yafna bilkuliya kaaljannati walnaari walcarshi wagayri dalik wlam yaqul bifana'i jamiici almakhluuqaat ila طaa'ifat min ahli اlkalaam almubtadiciin kaljahmi bnu safwan wman waafaqahu min almuctazila wanaxwihim wahada qwl baطil yukhaalifu kitaab allahi wa sunnata rasuulihi wa ijmaca salafi hadihi اlummati wa a'immatiha ibnu taymiya warkiisu wuxuu ku cadyaho kutubtiisa kulli ku qeexay jannadiiyo naartu inay weligood jirayaan ijmaacii salafkuna sidaaya kitaabka iyo qur-aankuna saa ku tuseen marka ibnu taymiya waa been abuurad ma qabin masaladaas waxaa kuu yimid ibnulqayim caleyh raxmatullaah ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaahdo yacni waxa xaadi larwaaxa oo kutubtiisii ugu horraysay ka mida masalada markuu ka niqaashayo hadalkiisa waxaa ka muuqatoo laga fahmayaa inuu qabo naartu inay dhammaan doonto waana meeshaa meesha ay looga tiiriyey inuu madhabkan qabay laakiin markaad kitaabkiisa kala fiirisay la yidhaahdo alwaabilu sayib min alkalimi ayib kitaabkiisa markaad fiiriso masaladu tafsiil buu gelinaya masalada tafsiil buu gelinayaa oo saddex buu u kala qaadaya haddaan hadalkiisa idiin ahriya wax yar waa gaaban yahay wuxuu yidhi walamma kaana annaasu cala alaai tabaqaat ayib la yashiibu khabiid wa khabiiun laa tayiba fiih wa aakharuuna fiihi khubun eh, waiib wuxuu yidhi dadku waa laba nooc nin wanaagsan oon xumaani ku jirin mid xun oon wax wanaaga lahayn mid wanaag iyo xumaan isku darayoo isugu jiraan saddexaasay u qaybsamaan soo ma maadaama saddexdaa dadku u qaybsan yihiin daaraha la gelayo aakharo waa saddex daarood buu yidhi daaru tayibi almaxd wa daaru alkhabiisi almaxd daar dadkii wanaagsanaa basa ay galayaan dadkii wanaagga keliya la yimid ee wanaagga keliya watay iimaankii camalka saalixa watay ayaa daartaa gelaya daarna intii xumaan keliya wadatay oo gaaliyo munaafiqiina gelaya labadaa daarood buu yidhi wahaataani daaraani laa tafnayaani labadaa daarood marna ma dhammaanayaan waa daarta gaalada iyo munaafiqiintu gelayaan oo naarta ah iyo daarta mu'miniintu ay galayaan aan dunuub waaweyn la imaanin oo ah jannadii ah ayib daarta saddexaad marka wa daarun liman macahu khubthun watiib daarta saddexaad waxaa iskale ruux xumaanna la yimid dhinacna ka xun dhinacna ka fiican waa muuminkii dunuubta ku dhintay ayib wahiya daaru alatii tafnaa wa hiya lcusaad buuli daarta dhammaan doonta ee baabi'i doonta waa daarta ay gelayaan muslimiinta muwaxidiintaah ee cusaada ah somaynaan soo tilmaamin in dad muuminiina oo dembiilayaala naarta geli doonaa kadibna ama shafaaca lagaga soo saari doono ama ilaahayba naxariista kaga soo saari doono daarta ay kuwaasi gelayaane daarta saddexaada taasaa dhammaanaysa buui oo de qoladii ku jirta haddii laga soo saarayaa yaa jigyaa gelaya yaa taa wuxuu leeyahay way dhammaan amaa labadan daarood kale iyagu weligood waa jiraya marka ma waxaa jira saddex daarood oo dadkan muwaxidiinta ahlu tawxiidka ee naarta gelaya dambiyada waaweyn ku dhintay ee naarta gelaya naartooduma naar khaasaba mise waa naartan gaaladu ay gelayaan bay la gelayaan mise midoodu waa gooniyo markii laga soo saaro way dhammaan doontaa masaladu halkaa waa ibnqayim marka hadalkiisu wuxuu ku cadyahay yani waabilu sayibka uu ku sheegayo inuusan qabin naarta gaalada iyo munaafiqiinta ay galayaan way dhammaanaysaa ma qabo laakiin naarta uu qabo inay dhammaanayso waa naarta muwaxidiinta cusaadoodu ay gelayaan way manaa sidaas masaladaas in loo fahmo waa laga maarmaanoo labada imaam yani wax weeyaan been abuurad baa lagu sabay kutubta kutaabta qaarkood ayaa masalada si khalad u dhigay wuxuu yidhi imaamku waman maata min ahli lqiblati muwaxidan yusallaa calayhi wayustaqfaru lahu waman maata ruuxii dhinta imaamku yidhi oo min ahli lqiblati dadka muslimiinta ka qiblada u jeedsada ka mida muwaxidan isagoo ilaahay keli yeelay ruuxaas yusallaa waa la korkiisa waa lagu tukan wayustaqfaru lahu ilaahayna dembidhaaf waa loo weydiin walaa yutraku laga tegi maayo alsalaatu salaada calayhi korkiisa lagu tukado lidembin dembi dartii oo adnabahu uu dambaabay dembi uu dambaabay dartii salaada janaasada looga tegi maayo waa lagu tukan saqiiran kaana ahaaya dambigaasi mid yar ow amase kabiiran mid weyn ahaaya wa amruhu arrinkiisuna ilallaahi xagga luu ahaaday casa wajalla dadka ahlulqiblahaasoo hore meena usoo sheeg waa dadka muslimiinta ee tukadae qiblada u jeesada yacni ha noqdo muslim muiica mumin muiica ha noqdo mu'min caasi ah ha noqdo ahlulbidaca aan bidcadoodu diinta ka saarin kulligood maxaa laysku dhahaa ahlulqibla laysku dhahaa marba hadduu ruuxu dhinto isagoo ahlulqibla ah diintana uusan ka bixin oo wax diinta ka saaray aan la imaaninoo mu'minoo tukana muslim ah yacni xaq wuxuu u leeyahay in lagu tukado muwaxidan buuyidhi ruux tawxiidsanayo ilaahay keligii qirayo oo cibaadada uu gooni yeelayo ruuxaasi waa lagu tukan salaaddii janaasada lagu tukan ilaahay baa dembidhaaf loo weydi marka la aasayo ya marka lagu tukanay salaada janaasada markuu dhinto kadib ilaah u dembidhaaf baa la dhihi salaada janaasadana laga tegi maayo salaada yani loo diidi maayo dembiga uu galay ama ha yaraada ama ha weynaado laakiin waa waxaan gaalnimo gaadhsiinayn sooma muwaxi dambuu ina yidhi soomaalit dembi kale loo hadduu aakhara tago soomaa aakhara hadduu tago wa amruhu ila allah waan soo marna aakhara siduu ilaahay ugu talinayo isagay la jirtaa waa hawl ilaahay leey laakiin adduunka ruuxa ahlulqiblaha waxaanu la dhaqmaynaa waa ku tukanaynaa waana u ducaynaynaa ilahay dembidhaaf baan u weydiinayna sidaas way hadalkaasi uu imaamku kitaabkiisa ku khatimay waa madhabi ahlusunna waljamaaca oo cid kasta oon gaalnimo iyo munaafiqnimo lagu ogayn muslim ah cisyaankiiyo dembigu dooniba ha ku jire gaalnimo gaadhsiisnayn sidaa hadduu ku dhinto waa lagu tukan ilaahayna dembidhaaf waa loo weydiin arrintaasina waa arrin mashruucoo lays amray allah tabaaraka wa tacala nabigiisa wuxuu ku yidhi wastaqfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat ah ilaahay weydiisay inuu dembigaaga kuu dhaafo mu'miniinta ragga ana ilaahay u weydiiye inuu u dembi dhaafo dumarkana sidoo kale ayib markaasaa wuxuu yidhi ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa kullu man adhara alkabaa'ira yacni cid kasta oo dembi weyn muujisata oo bannaanka ula soo baxda wuxuu leeyahay in laga hijroodo waa lagu ciqaabi karaa yaase ka hijroonayoo salaadii lagu tukan lahaa ka goosan karoo isaga tegi karaya waa cidda ka tegiddiisa ay maslaxa ku jirto maslaxa sharci ah oo yuu noqon karaa yacni wuxuu noqon karaa ruux mujtamaca magaca ku leh ruux mujtamaca magac ku leh oo ka tegidda uu salaada janaasada ee lagu tukanayo ruuxa caasiga ama mubtadica salaada uu isaga tegay ay saamayn leedahay oo saamaynta ay ku leedahay mujtamaca dhexdiisa ha sheekh hebel baa ka tegay oo hebel baan ku tukanin calashaani saamaynta ay yeelanayso dembiga ruuxaasi uu galay baa dadkii iska ilaalinaya ruuxa noocaasoo kale oo falka ka tegiddiisu ay maslaxadaasi ku jirto iyo goynta uu gooyay mooyaane laakiin sidiisa kale salaadii laga tegi maayo waa lagu tukanayaa waa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kama fii saxiixi muslim min xadiidi jaabir bnu samura nebigu ninkii naftiisa dilay oo isdilay ruuxii isdilay yaa salaadii janaasada muusan ku tukanin wakadalika ruuxii daynta ku dhintay wax daynta xoolaoo dayntaa ka bixiyana aan ka teginna nebigu salaadii waa isaga tego kumuusan tukanin laakiin saxaabada muxuu ku yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukada buu nabir sal ley waslam ayib wakadalika xadiid sixadiisa laysku khilaafsan yaho culimmadan daciifinayaan ninkii haniimada wax ka khayaamay nebigu waa ka tegay salaadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka dadka noocaase nebigu salaada janaasada inuu ku tukado uu ka tegay ayay waxay u daliishadeen dadka qaarkood inay yidhaahdaan caasiga iyo mubtadica lagu tukan maayo salaada janaasada saxna maaha nabigu haduu iyaga ka tegay qaar badan buu ku tukaday bal nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh munaafiqiintii ilaa loo diiday soo musan ku tukanayn ya munaafiq cabdulahi bin ubay ibnu salool buu nabigu ku tukaday sal lay slam ilaa suuratu tooba soo degtay oo ku tukan marda munaafiqiinta ku tukan soo garan marka yacni waxay ku xidhan tahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka wuxuu uga tegey kan daynta lagu leeyahay calashaani dadku inay daynta iska ilaaliyaan kan isdilay wuxuu uga tegay inuu salaata janaaso ku tukado calasaani inayna dadku isdilin kan kaleeto wuxuu uga tegay calashaani dembigiisa in la adkeeyo leanna nebiga ka tegiddiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saamayn bay lahayd sooma hebel nebigu kuma tukanin markay mujtamacu isgaadhsiiyaan soo meeshaasi darsi ka dhalan maayo intaa way maqsuudku marka ruuxii sidaasoo kale mujtamaca magac ku leh ee ka tegiddiisa qolyahaa salaadooda uu ka tegayo ay saamayn yeelan karto waa mashruuc marka limaslaxa soo ma leanna mujtamacii marka maslaxa ugu jirtaa dunuubta noocan oo kaleeta dadku inay iska ilaaliyaan bay darsi u tahay maslaxadaasoo kale haday ka dhalanayso waa mashruuc markaa yayse mashruuc u tahay ruuxaasay mashruuc u tahay mujtamaca intiisa kale dadka intiisa kale waa inay ku tukadaan ruuxani waa inuusan salaad la'aan noqonin wey macnaha ayb wuxuu leeyahay eh, ibnu taymiya caleyh raxmatullah wama alstigfaaru lilmuminiina cumuuman faqad qaala allahu tacala wastaqfir lidanbika walilmuminiina wlmuminaat waqad amara allahu bisalaati cala man yamuut ah, alla wuxuu amray cid kastoo dhimato oo muminiinta in lagu tukado wa kaana nebiyu sal ley slam yastafiru lilmunaafiqiina xata nuhiya can dalik xataa munaafiqiinta buu nebigu ilah u dembidhaaf dhihi jira loo diiday rasuulka salawatu rabbi wasalaamu fakullu muslimin lam yuclam annahu munaafiqun jaaza alistiqfaaru lahu waalsalaatu calayh ruux kasta oo muslima oon la ogaanin inuu munaafiq yahay yaa waxaa bannaan in ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo laguna tukado wain kaana fiihi bidcatun aw fisqun ruuxaasi ama bidca ha ku jiro ama fisqiba ha ku haddaan fisqigiisu diinta ka saarin ama bidcadiisu ayna mukafiro ahayno diinta ka saarin hadduu dhinto adeer waa lagu tukan waa ruux muslim wey macna ayb laakiin laa yajibu cala kulli axadin an yusalii calayh cid kasta oo mujtamaca ka mida ka soo qaybga laazima soo maha salaada janaasadu soo fardu kifaaya dadka qaar hadday ku tukadaan waajibkii waa dhacay soo laga wada tegi maayo laakiin ninkii ka tegiddiisa maslaxa ku jirto wuxuu yidhi waidaa kaana fii tarki salaati cala addaaci ila albidcati waalmudhiri lilfujuuri maslaxatun min jihati insijaari nnaas falkafu can asalaati kaana mashruucan ruuxii maalan dadka bidca ugu yeedhayay ama dembiyada muujisanayoon la xishoonayno bannaanka soo dhigtay kaasoo kale ruuxii salaadiisa inuu isaga tago ay maslaxa ku jirto oo ka tegiddiisaasi wuxuun ay faa'iidaynayso kaasoo kaleeto waa mashruuc buu leeyahy inuu isaga tago sidii nebiguba salawaatu rabbi wasalam aleyh qolyahaas uuuga tegay inuu ku tukado hadalkaasi ayuu leeyay ibnu taymiya aleh waana macnaha sidaa way sida ahlu sunnuhu qabaan waxay ku xidhan tahay ruuxu hadduu ahlu qiblo yahay uusan gaal ahayn waa loo dembi dhaaf weydiin waana lagu tukanaya ama hadduu gaal yahay oo diinta ka baxay markaa maya soo maa maa kaana lilnabiy wladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ruuxu mar hadduuba gaal yahay gaalnimo ku dhinto munaafiqnimadii weynayd uu ku geeriyoodo markaa laguna tukan maayo ilaah u dembidhaafna la dhihi maayo maxaa yeele waaba edabdaro ilaah inuusan u dembidhaafaynin isagaaba sheegay marka inaad u shafeecdood ilah u dembidhaaf tidhahdo waa khalad in lagu tukado warkeeda iska badaa intaasuu imaamka kitaabkiisii ku gabagabeeyey kitaabkiina inoogu dhammaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala aynagu anfaco wixii gaf ama khalad ah laguma talagelino naga dhacayna ilaahay tabaaraka wa taala hainoo dhaafo imaamka kitaabka iskalena ilaahay tabaaraka wa tacaala hau naxariisto qabrigan haugu waasiciyo insha allahu tacaala sidii aan horayba u qaadnay kitaab kale inoogu xigi doona wakhtiguu noqon doona insha allah kitaabku noqon doona waa soo sheegi doonaa waxaan kaloon tilmaannay kitaabka imtixaan baa ka dambayn doona imtixaanka dadka gelaya horey u sheegnay waa inay yihiin luqada carabiga ah, wax ku qori kara oo fahmi karaya dadka intooda kale dadweynaha waa iska dhegaysan karaan mushkila ma laakiin ardada khaaskaee la doonayo in la fiiriyo sida kitaabka ay u fahmeen u isticaabeen maadadiisa waa inuu ruuxu garanayo luqada carabiga waa inuu qori karo fahmi karo yani waxway ku jawaabi kara ciddii marka ka bixi karaysa waa inay isqorto rag iyo dumar kadibna waxaa ku xigi doona insha allahu tacaala usbuuc muddo usbuucah ayaan jaanis idin siinaya cajaladihii dib ugu noqda mudakiradan yarteen diyaariyey baa laydin koobiyeyn doona insha allahu taala muraajacad yar baan ku samayn ayadana waa laydin siin cajaladihii dib ugu noqda usbuucaasi muxuu ahaaye soo diyaariya usbuucaasi markuu dhammaado maalin baa laydin sheegay insha allahu tacaala markaasaa imtixaanka la samayn doona imtixaanka qaybabku qaybuhu noqon doono qaybku noqon doono taxriiri buu noqon waa qoraal waa su'aalo qoran ood ka jawaabi doontaan siyaabo kala gedisan buu imaan su'aalo daahiroo bannaanka yaalo iska iska caashogaratayna way ku jiri doonaan kuwa daqiiq ah oo ragga lagu kala reebayana way ku jiri doonaan marka intabaa ku talagala maqsuudku waxa weeyaan iyo ujeeddada laga leeyahay jaamacad iyo hadda yani macad baad u gudbaysaan maahee laakiin maadadan iyo sidaad u fahamteen in la ogaado ah, meelaha mulaaxadaad ku jiraan insha allah tacala la saxsaxo marka sidaas aynoo ballana insha allah tacala hada bilahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm